بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب نائب الفاعل أقم مقام الفاعل الذي حذيف مفعوله في كل ما له عريف أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكورا وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعيه وأول الفعل الذي كباع منكسر وهو الذي قد شاع وذاك إما مضمر أو مظهر ثانيهما كيكرم المبشر أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا baabu naa'ibi alfaacil waxaa inoo soo dhammaaday baabkii faacilka ayaa inoo soo dhammaaday halkana waxaynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaalaa baabka naa'ibulfaacilka ayaynu halkan ku arki doonaa baabka naa'ibulfaacilka haddaba naa'ibu faacilka markaynu culimo ka warbixinayno ka faacilka naa'ibka iyo wakiilka ka'a ah markaynu ka warbixinayno waxaynu odhanaynaa marka koowaad waa ismi waxa inaga baxay markaynu leenahay waa ismi ficil iyo xaraf ayaa inaga baxay oo marnaba naaibu faacil noqon maayaan ismi ayaa naaibu faacil noqda waxa isla soo halkaa gelaya ereygaa ismigaa afar qodob oo afartuba ismi naaibu faacil noqda noqonaya ismigu hadduu daahir yahay naaibu faacil wuu noqoni ismigu haddii uu damiir yahay naaibu faacil wuu noqoni ismigu hadduu mubham yahay naaibu faacil wuu noqoni ismigu hadduu mu'awal yahay xarafka xarfu taawiisha samaynayaana una low iyo key ah, low iyo key una ahayn isna naa'ibu faacil wuu noqoni baabu naa'ib alfaacil marka faacilka la jaro ka xilka faacilka la wareegaya ee ku siinsimaha ah kaa ayaynu halkan maanta ku baran doonnaa naa'ibu faacil baa la yidhaahdaa culimmadii hore nuxaadu waxay u yaqaaneen mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu bay u yaqaaneen mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu iyo naa'ibu faacil waa isku shay qura weeyaan ama mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu aynu nidhaahno ama naa'ibu faacil aynu nidhaahno waa isku shay qura weeye waxaa halkaa haddaba culima inoogu jira labada magac waxaa horreeyey mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waxaa lix boqol oo sano muddo gaadhaya kadib la sameeyey magaca naa'ibu faacila waxay ka dhigan haddaba culimmada nuxaadu iyagoo mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu lix boqol oo sano isticmaala ayaa lix boqol oo sano kadib la bixiyey magaca naa'ibufaacila haddana magacanay culimmadii in badanoo ka midihii jeclaadeen naa'ibufaacilka ayay jeclaadeen oo labadaa magac marka la eego mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu iyo naa'ibufaacilka marka la eego waxa axsana baynu leenahay ka halkan inoogu qoran ee naa'ibufaacilka ah sababtuna waxa weeye bal haddayla eega haddaan mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu isticmaalo macnaheegu waxa weeye waa mafcuulka alladii lam yusama faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabine la xadfay mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabin weeyaan macnihiisu hadalkaa haddaba waxaa soo hoosgelaya shayga iska mansuubka ah mansuubka laftiisa ayaa soo hoosgelaya oo maalan haddaan idhaahdo ucdiya almiskiinu dirhaman miskiinkii dirham baa la siiyey yaa naa'ibu faacila ucdiya almiskiinu dirhaman sow almiskiin naa'ibu faacil ma aha haddaba dirhamka laftiisu isagoona naa'ibu faacil ahayn miyuuna ahayn mafcuululadii lam yusama faaciluhu ereyga dirhamihi miyuuna mafcuululadii lam yusama faaciluhu ahayn wuu yahay waa mafcuulan faacilkiisii la magacaabin isaga laftiisu haddaba naa'ibu faacilna maaha dirhamkaasi mafcuululadii lam yusama faaciluhuna wuu noqonaya waa khalad markaa dirhamka ucdiya almiskiinu dirhaman naa'ibu faacil maaha qadcan faacilka wakiilka ma aha laakiin haddaad tidhaa mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu bal hadalkaa u fiirso waa mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabin dee waa mafcuul aan faacilkiisii la magacaabin kolkaa miyuuna khalad ahayn mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu dhinaca markaad ka eegto dhinac kalena aynu ka eegno waxyaabaha naaib eh, faacilka ka naa'ib noqdaa waa afar waa mafcuulun bihiga waa darafka waa jaariya majruurka waa masderka afartaasiba naa'ib bay noqdaan haddaba mafcuul ladii lam yusama faacilhu markaad tidhaahdo mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabin mafcuulkii unbaa soo gelaya saddexdii kale way naga baxayaan darafkii way naga baxaya oo jaariya majruurkii way naga baxay oo masderkii way naga baxaya haddaan naaibu faacil naaibu faacil haddaan idhaa afartuba way soo gelayaan khayru lkalaami maa qalla wadalla dhinaca kale mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu iyo naaibu faacil yaa yar dhawaaq ahaan yar naaibu faacilka ayaa yar waxaana la ogaa khayru lkalaam maa qalla wadalla haddaba alxaafidu xuja calaa man lam yaxfad qaacidada tidhaahda ayaynu ku kala saaraynaa tacbiirkanna waxaa lahaa sheekhii la odhan jiray maxamed ibnu maalik saaxibu lalfiya ayaa magaca naa'ibu faacila isagaa iska lahaa aqim jooji muqaamalfaacili faacilka meeshiisa alladii faacilka oo xudifa la xadfay mafcuulahu mafcuulkiisa jooji wuxuu ku yidhi faacilka la xadfay halkiisa waxaad dhigtaa mafcuulka mafcuulkiibaa halkii faacilka gelaya mafcuulkaasaa marfuuc noqonaya intuu mansuub ahaa kadib aqim jooji muqaamalfaacili faacilka meeshiisa alladii faacilka oo xudifa la xadfay mafcuulahu mafcuulkiisa jooji xudifadan hamoodin ama xudifa mafcuulahu inay tahay mafcuulkiibaa la xadfay inay tahay ka la xadfay xudifa la xadfay huwa isaga mafcuulahu mafcuulkiisa jooji ereygaa mafcuulahu ah waxay mafcuulubihii u tahay aqimta hore xudife naa'ibu faacilkeeguna waa huwa qarsoono faacilka u noqonaya aqim jooji muqaamal faacili faacilka meeshiisa kaygu maqaamka wuu iga goday wuu iga kordhigaya maqaam buu leey muqaam aqaamo baa kusii habboon aqim jooji muqaamal faacili faacilka meeshiisa alladii faacilka oo xudifa la xadfay mafcuulahu mafcuulkiisa jooji fii kulli maa shay kastana ku jooji lahu faacilka curifa loo aqoonsaday wax kaste oo faacilku uu lahaan jiray mafcuulkaasaa la siinayaa sow culima mafcuulku mansuub ma ahayn markaan idhaa daraba muxamadun caliyan yaa faacilo oo wax garaacaya daraba muxamadun caliyan haddaan idhaa yaa faacilo oo wax garaacaya muxamed yaa mafcuulo oo la garaacaya caliga haddaba markaan faacilka jaro muxamedka markaan jaro mafcuulkii imise xukun buu faacilku lahaa sidaan kitaabteennii hore kusoo marnay sagaal xukun buu lahaa sagaal xukun waxaa ka mid ahaa sagaalkii xukun xukun shalay aynu cashirkeenna ku soo marnay oo ahaa wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan usnida haddii ficilku uu qaadanayo faacil musanaa ama faacil jamaca ficilka calaamada taniyada iyo calaamada jamca laga ilaaliya soo caynkaa maaha calaamada musanaha iyo maxaa laga ilaaliya calaamada jamca haddaba waxa lagu leeyahay hadduu ficilku naaibu faacil musanac qaadanayo ama naaibu faacil jamaca qaadanayo maxaa laga ilaalin maantana ilan wixii faacilku lahaaba waa la siinaya maanta ficilkani haddii naaibu faacilku uu musane noqdo oon idhaahdo duriba alcaliyaani labadii cali waa la garaacay yaa naaibu faacilo hadda la garaacaya alcaliyaani wey alcaliyaani maadaamuu laba yahay ficilka calaamada labada ayaynu ka ilaalinaynaa waxaa mamnuuca inaynu nidhaahno duribaa alcaliyaani waa mamnuuc duribayn alif ku soo taagno waayo cashirkeennii shalay baynu ku soo marnay wa waajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan usnida sidoo kale haddii naa'ibu faacilka aynu jamac ka dhigna raga ficilka majhuulka ah waawljamaacada ayaa mamnuuc ka ah haddaan idhaahdo duriba almuslimuuna ama ukrima almuslimuuna naa'ibu faacilku waa almuslimuun maxaa mamnuuca markaa ukrima almuslimuuna markaan leeyahay inaan idhaahdo ukrimuu almuslimuuna oo ukrimada aan waawuljamaaca ku soo daro ayaa mamnuuca sidoo kale hadduu ficilku uu qaadanayo naa'ibu faacil jamac dhadiga ah oon leeyahay ukrimat albanaatu aan leeyahay ukrimat albanaatu ukrimat albanaatu albanaatu baa naa'ibu faacila ukrimada waxaa laga ilaalinaya calaamadii jamaca dhadiga ee nuunka ahayd ukrimna albanaatu waa mamnuuc ilaa luqatu akaluni lbanaariif aqim jooji muqaamalfaacili faacilka meeshiisa alladii faacilka oo xudifa la xadfay mafcuulahu mafcuulkiisa jooji fii kulli maa shay kasta ku jooji lahu isaga curifa loo soo aqoonsaday wax kastoo isaga loo yaqaanay ama isaga aynu siinaynay waa la siinayaa maanta naa'ibu faacilkii mafcuulun bihina waa la xadfi kari jiray oo maxamed ibni maalig alfiyada wuxuu ku yidhi waxadfa fadlatin ajiz buu yidhi waxadfa fadlatin ajiz mafcuulun bihiga waa la xadfi kari jiray maanta haddii naa'ibu faacilan ka dhiga mafcuulun bihiga waa mamnuuc inaan xadfaa lama xadfi karayo waa fii kulli maa lahu curif wey wax kastoo faacilka loo yaqaan ila faacilka lama xadfi kari jirine mafcuulun bihigaas naaibu faacilka noqdayna waa la siinaya ow masdaran ama masder jooji masder baa naa'ibu faacil noqonaya waa haddii mafcuulka la waayo ow masdaran masder jooji ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi faidaa nufika fi suuri nafkatu waaxida nufika waa ficil majhuula yaa haddaba ficilka nufika ah naa'ibu faacilkiisii mee waa nafkatuntaa masderka ah weeye waxaad odhanaysaa julisa fi lmasjidi juluus culamaa julisa fi lmasjidi juluus lculamaai eeg ereyga julisi waa ficil majhuula naaibu faacilkiisuna waa masderka juluus culamaa ah masaajidka waxa loo dhex fadhiistay siday culimadu u fadhiistaan oo kale ayaynu nidhi juluus culamaa waa ow masderan oo masder baa naaibu faacil noqday ow darfan daraf baa naaibu faacil noqon waxaad odhanaysaa julisa cindaka agtaadaa la fadhiistay haddaan idhaahdo julisa cindaka ama julisa amaama almasjid ama amaamu lmasjid haddaan idhaahdo ficilkii majhuulka ahaa waa julisa naaibu faacilkuna waa amaamo weeyaan ayuu noqonayaa oo daraf ah ow majruuran majruur halkaa majruurka jaariya majruur baa la jiray sidaa darteed sheekheenna kitaabka sharxaya waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ow majruuran maca jaarihi waa laga fiican yahay ow majruuran tan sheekhani uu qoray ow jaaran wa majruuran buu soo qadaray ow jaaran wa majruuran ibraahim albayjuuri sheekha kitaabka sharxaya nin aqoon le buu ahaaye ow jaarantaa inuu soo qadaraba maahayn ow jaarantaa waxba inaynu ku falla waayo xaqiiqada nimanka ku odhanaya jaar iyo majruur baa naa'ibu faacila hadalkooga ceebbaaba ka dhalanayaba khabar maxaa noqda baynu odhan jirnay khabarka horta maxaa noqda bay shan sawmaynaan qaybin jirin shanta khabarka noqotaa maxay ahaan jireen mufrad waa kow eg mufrad waa kow hada khabar waxaa noqda ii sheega mufrad waa kow jumla ismiya waa laba jumla ficliya waa saddex daraf waa afar jaariye majruur haddaba halkaa jaariye majruur aan leenahay lafteeda ayaan sax ahayn marka ahlu taxqiiqa hadalkooga la doonayo ardayda iyo sida nuxaada carabkooga ku badan unbaa la doonayaa jaariya majruur marka lagu leeyahe xaqiiqada waa majruur oo qura majruurka oo qura unbaa khabar noqonaya halkanna yaa naa'ibu faacil noqonaya majruurka oo qura unbaa naa'ibu faacil noqonaya jaarkan looma baahna markaa sheekhi hadduu jaarkii ka tegey inaynu inagu sharax ahaan ugu soo qadarna marka horeba jaarku khalad bu waayo maxaa khalad ka dhigay jaariya majruur waxaa khalad ka dhigay horta xarafku maxal icraabeed ma leeyahay xarafku asal ahaan maxal icraabeed male xaraf fii maxali rafcin dhacaa ma jira ama fii maxali nasbin ama fii maxali jarri ma jiro sawmaa xarafku iraab de maxal icraabeed ma leh waa biitifaaqi ahlilcilmi xarafku maxal icraabeed ma leh haddaba ama xarafku keligii ha ahaado ama maca kelimatin ha noqdee maxal icraabeed ma leh markaad leedahay jaar iyo majruurka ayaa khabara eeg jaarku miyuuna xaraf ahayn maxalkiisa khabarka maxalkiisu dee waa rafce miyaadan jaarkii oo maca majruurihi ah adan fii maxali rafcin ka dhigin khalad baa ka dhalanaya halkaa sida xaqiiqada tasaamux baa cibaaradaa ku jirtae majruurka oo qura weeyaan waxa khabarka ihi majruurka oo qura weeye waxa naa'ibu faacilka ihi saas ayuu noqonayaa ow majruuran majruur ayaa naa'ibu faacil noqon waxaad odhanaysaa julisa fi lbeyti julisa fi lbeyti hadda julisa waa ficil majhuula fi lbeyti jaar iyo majruurka abaa naa'ibu faacila afartaasaa culima naa'ibu faacil noqda afartaba waynu tusaalaynay mafcuulun bihiga maxaan ku tusaaleeyaa mafcuulun bihiga waxaan odhanayaa duriba caliyun masderka maxaan ku tusaaleeyaa julisa juluusu lculamaai darafka maxaan ku tusaaleeyaa julisa cindaka majruurka maxaan ku tusaaleeyaa julisa fi lbeyti julisa fi lbeyti afartaasaa culima naa'ibu faacila oo ficilka marka majhuul laga dhigo iyagu naa'ibu faacil noqonaya in lam tajid haddii adan helin waa saddexda dambe waxaad naa'ibu faacil ka dhigi masderka waxaad naa'ibu faacil ka dhigi ama darafka ama majruurka in lam tajid haddii adan helin mafcuulahu mafcuulkiisii almadkuura la sheegay mafcuulkiisa haddii la waayo ayay saddexdani imanayaan masderkaa naa'ibu faacil noqon ama darafkaa naa'ibu faacil noqon ama majruurkaa naaibu faacil noqon waa goorma marka bilaa mafcuul mafcuul markaan la haynin haddii laakiin mafcuul la hayo mafcuulkaa ugu mudan in naaibu faacil laga dhigo mafcuulka naaibu faacil ha laga dhigo ayaynu leenahay haddaba culimo halkaa balwar yar baa ku jira kow faacilka marka la xadfayo ujeeddada loo xadfayaa waa maxay ma xasuusantihiin ujeeddooyinka faacilka loo xadfo maxaa ka mid ahaa lilcilmi marka cid kastiba ay garanaysa ka faacilka ah fudaydsi laga fudaydsanaya layskaga xadfaya ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wa khuliqa alinsaanu daciifan wa khuliqa alinsaanu daciifan ilaahay baa qur'aanka ku yidhi kolkaa fudaydsi laga fudaydsanayo ayaynu odhanaynaa ha layskaga xadfo sida wa khuliqa alinsaanu daciifan oo kale sidoo kale culima sidaynu ognahay liljahlina waa loo jerayay haddii gurigaaga la xado oo cid alla cid xadayba aadan garanaynin cid alla cid xaday haddaadan garanaynin maxaad odhan ma hebel baa gurigii xaday baad odhan suriqalbaytu unbaad odhan suriqalbaytu gurigii waa la xaday cid alla cid xaday oo la garanayo oo aynu nidhaahno cid hebel baa xadayna ma jirto waa liljahli markaana imise ujeedo ayaynu ku soo marnay ruuxulicraabkii waxaynu ku soo marnay ilaa toddoba ujeedo oo faacilka loo jaro oo ujeedooyinka faacilka loo jaraya ah ayaynu ku soo marnay way ka badan yihiin ujeedooyinku intaa laakiin kitaabkeennani wuu ka aamusay ujeeddada faacilka loo jarayo faacil la jaray oo ama mafcuulunbihigu uu booskii buuxiyey ama masdarku uu booskii buuxiyey ama darafku uu booskii buuxiyey ama jaariya majruurku uu booskii buuxiyey afartaa mid ahaanayaa booska buuxinaya buyna yidhi haddaba culima markaan idhaa daraba muxamedun caliya haddaan muxamedka faacilka a ah jaro caligana angodo daraba caliyun unan ugu dhawaaqo caligii miyuuna faacil ahayn waa daraba caliyun un haddaan idha garaacay unbu noqonaya faacil buu noqonaya waxa muhiim ah marka faacilku xadfan yahay iyo marka faacilku uu sheegan waxaynu ku kala garanno maxaynu ku kala garannaa culimo maxaynu nidhaahnaa waxaasaa lagu kala garanayaa waxaynu soo qaadanaynaa qodob muhiima ah ficilka ayaa wax laga bedelaa marka majhuulka saw daraba maadi maaha oo daraba maaha aha haddaan doonayo inaan naa'ibu faacil u sameeyo xarafka koobaad ee daraba waan godi kuu ka dambeeyana waan kasrini maadi oo dhan labada dariiq baan u isticmaali maxaan ku idhi xarafka koobaad waan godi daraba waa marka naa'ibu faacilka kuu midi ka dambeeyana waan kasrini daraba maxaan ugu dhawaaqi duriba haddaba may isku egyihiin daraba iyo duriba may isku egyihiin daraba wuu garaacay weeyi duribana waa la garaacay weeyi eeg labadan ficil markaad macnaynayso yayna iskaga kaa khaldami daraba waa maay macneegu daraba waa maxay macneegu wuu garaacay duribana waa la garaacay akala waa maxay macneegu hadaba akala akala wuu cunay weeyi ukilana ukila waa la cunay weeyi ee ka majhuulka naa'ibu faacilku waa ukila kolkaa ficilku hadduu maadi yahay xarafka koobaadna waynu godi kuu ka dambeeyana waynu kasrini shariba maxaan odhanayaa markaa waa la cabay markaan doonaya inaan idhaa shariba waa la cabay maxaan idhaahdaa shuriba baan odhanaya waa naayu faacil buu markaa u baahan yahay la soco wuu cabbay markaan leeyahayna maxaan odhan shariba wuu cabbay baan odhanayaa markaa eeg markaan doonayo ra'aa xarafka u dambeeya sida dacaa alif yahay xilliga majhuulka iyo fadxisan baa laga dhigaa alifka ilan kasraa ka hor maraysa alif ay kasra ka hor martayna culimay qaacidan ku soo barannay alif ay kasra ka hor martay ya baa loo akhriyaa dacaa bal majhuul ka dhiga dacaa wuu beriyey weeyaan dacaa wuu beriyey bal waa la beriyey dheh maxaad odhanaysaa xarafka koobaad ee daalka agod kuu midi ka dambeeyo caynka arag kasri ka u dambeeyo alifana yar fadxisan ka dhig marka dacaa maxaan idhahdaa duciya waa la beriyey baan odhanayaa marka ra'aa waa maxay macnaheegu ra'aa ra'aa waa maxay macnaheegu ra'aa wuu arkay wey waa la arkay markaan doonayo maxaan idhaha ra'aa waa la arkay maxaan idhaha ru'iya baan odhanayaa ru'iya xarafka koowaadna waan godi kuu midi ka dambeeyo hamsaha ana waan kasrini ka u dambeeyaana waa alifa iyo afadxisan baan ka dhigayaa ma ila socotiin hadda talaa waa maxay macnaheegu markaa talaa talaa wuu akhriyey waa la akhriyey baldhe maxaan idhaha waa la akhriyey tuliya baan odhanayaa tuliya waa la akhriyey eg balaa waa maxay macnaheegu balaa wuu imtixaamay saw ma aha waa la imtixaanay baldhe buliya waa imtixaanay baynu odhanaynaa haddaba ficilku haduu maadi yahay oo afar xaraf uu ka kooban yahay ama saddex xaraf uu ka kooban yahay oo ka labaaduuna alif ahayn eeg ficilku hadduu maadiyuu afar xaraf yahay afar xaraf hadduu yahay labadaa dariiqeen kuu sheegay uun mar afar xaraf hadduu maadigu yahay labada dariiqo uun mar labada dariiqo waa maxay xarafka koobaadna inaad goddo kuu midi ka dambeeyana inaad kasrisid hadduu haddaba kaan goday hadduu alif ka dambayn jiray dee alif uu godaal ka hormariy wow baa loo akriyay wow baad u akhriyey ee qabla alaakhirka ah hadduu alif ka dambeeyana muxuu akhrismi yabuu u akhrismi maxaan idhaahdaa qaatala markaan majuulaynayo qaatala bal qaatala majuuleeya culimay qaatala wuu dagaalamay weeye maxaan odhanaya waa la dagaalamay markaan leeah eeg qaafka waan godi qaafka oo u koobaada markaan godo muuna alif ka dambaynay alifkii muxuu akhrismi markaa alifkii wow buu u akhrismi haye kuu midi ka dambeeyo ta'da ana waan kasrin qaatala maxaan odhanayaa quutila baan jaahada maxaan odhanayaa juuhida baan odhanaya callama maxaan idhaha callama cullima rabbaa maxaan idhaha rabbaa wuu barbaariyey rubiya baan rubiya eg rubiya waa rubaacigii hadduu afar xaraf yahay labadaa dariiqun baad samayni hadduu saddex xaraf yahay oo ka labaad uuna alif ahaynna labadaa dariiqun baad saddex xaraf oo ka labaad uuna alif ahayn hadduu saddex xaraf noqdo oo ka labaad uu alif yahay saddex xaraf oo ka labaad uu alif yahay xarafka koowaad waa la kasriyaa ku kakaa ku xiganaya reeban baa loo akriyaa qaala maxaan odhan markaa qaala markaan majhuulaynayo qaala wuu yidhi weeye waa la yidhi baldhe qaala xarafka koowaad waa inaan kasriyaa ka kasraha ku xigana waa inaan ya reeban ka dhiga ilan waa alif alif maxaan odhanayaa qaala qaala wuu yidhi qiilana waa la yidhi wuu iibiyey biicana waa la iibiyey kii iibiyey ma garanaysid biica markaad leedahay waa naayibu faacil faacilkii waa la xadfay u baahan yahay jaaa maxay macnaheegu jaaa jaaa wuu yimid jii'ana waa keenay wey kii keenay ma garanaysid jii'a markaad leedahay kii keenay ma garanaysid ee waxaan sameeyey culima ficilku hadduu yahay laba tallaabo oo qudha ayaa majhuul lagaga xarafka koobaadoo la godo kuumidi ka dambeeyana in la fadxiyo labadaa tallaabo odoo qura ayaa la rabaa majhuul markaad doonaysid mudaarica maxaan ku idhi xarafka koobaad maxay ku samee xarafka koobaad waynu godi kuu ka dambeeyana maxaynu ku samaynaa kuu ka dambeeyana waynu fadxin yadribu bal haddaba majhuulkayga sheega yadribu wuu garaacayaa wey hadduu garaacayaa waa la garaacayaa markaan odhanaya maxaan odhan yadribu maxaan la garaacayaada yudrabu yaqtulu wuu dilayaa wey waa la dilayaa maxaan idhahdaa yuqtalu aqtulu waa maxay macnaheegu aqtulu anaa dilaya wey waa lay dilayaa maxaad odhan markaa uqtalu eg uqtalu mayla socotaa hadda eg naqtulu macnuhu muxuu ahaa naqtulu waanu dilaynaa saba waana la dilayaa maxaad odhan markaa nuqtalu eg mashhuulkii dariiqii unbaad maraysa adigu taqtulu muxuu ahaa macnuhu lagu dilayaa maxaad ficilka mudaaric laba tallaabo oo qura ayaa majhuul lagaga dhigaa tallaabo saddexaad male labada tallaabo waxa weye in xarafka koobaadna la damiyo kuu midi ka dambeeyana la fadxiyo bes laakiin maadiga ayaa isbedelo kale ay ku yimaadiinoo hadduu maadigu shan xaraf noqdo ama lix xaraf noqdo ayuu warar dheeraada la yimaadaa amarka haddaba culima sidee majhuul lagaga dhigaa bal sheekh maxamed oo qura ayaa jawaabaya sheekh maxamed amarka imise tallaabaan samaynaya markaan majhuul ka dhigayo jazaaka allah khayr amarku majhuul ma noqdo la socda sidaa ficilka amarka la yidhaahda asal ahaan majhuul ma noqdo ku baraaruga amarku lama majhuuleeyo maxaa majhuul laga dhigaa maadiga iyo iyo mudaarica labadaasoo qura ayaa majhuul laga dhigaa wuxuu idhi sheekheenu markuu ka hadlayey wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo hunaa halkan ku sugan waa ficilka naa'ibu faacilka qaadanaye yudamu waa la ficilka naa'ibu faacilka qaadanayee halkeennan yaalla xarafkiisa koobaad waa la damini wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo hunaa halkeennan yaalla yudamu waa la damini ficilka koobaad xarafka koobaad marka majhuul laga dhigaya hala damiyo wa kasrumaa kii kasrintiisa qabla qablal akhiiri aakhirka hortii ahaaday multazamun waa la laasimi kasrihiisa fii kulli maadin maadi o dhan baa loo laazimi wuxuu ku yidhi qabla alaakhirka kasrihiisana maadi o dhan baa loo laazimi horta awalka waa la damini damaha awalka waxa wada leh mudaarica iyo maadigu way wada leeyihiin intaa ogaada maadi iyo mudaaricba xarafka koobaad ha la damiyo wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo hunaa halkeennan ku sugnaaday yudamu waa la damini wa kasru maa kii kasrintiisa qabla alakhiiri aakhirka hortii ahaaday multazamun waa la laazimi fii kulli maadin maadi o dhan baa loo laazimi maadiyoo dhan ha loo laazimo wa huwa qabla alaakhirka fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa munfatixun wuu fatxismi oo fatxu qaadan wuxuu ku leeyahay sheekhu ficilka mudaaric ka qabla alaakhirka eemidi uu ka dambeeyo waa la fadxinayo fadxaynu siini tusaalayaashii baa inaga dhiman ka oo kaleba weeyi waa loo baaqayaa yudacaa ama waa la sheeganayaa wakaduciya oo kaleba wey uduciya waa yudacaa iyo yudacaa daalka miyuu idiin shiday yudacaa iyo uduciya uduciya maadi bay ka socotaa waa maadi la majuuleeyeyoo idacaa wuu sheegtay weeyi uduciyana waa la sheegtay wey awalkiina waa la goday dariiqaasaa la maray yudacaana waa mudaaric bay ka socotaayo yadacii buu ahaa asalkiisu yadacii buu ahaa awalkana waan godnay qablaakhirkana waan farxinay yudacaa baynu ugu dhawaaqnay markaa wa awalulficli ficilka awalkiisa beydkani waa siyaadooyinkii sheekhu inoo soo ballan qaaday wasidtuhu fawaa'idan bihalhina saw inama soo odhan faa'iidooyin baan kitaabka idinku kordhiyey lagu kaaftoomayo wuxuu ina yidhi beydkanoo dhan baaba ka mida wa awalulficli ficilka alladii ficilka oo ka baaca oo kale ah ficilku hadduu baaca oo kale noqdo maxaa loo jeedaa baaca baaca tallaabadii buu dheereeyey ad tidhaahdid haddaad doontis baaca si weyn buu u tallaabsaday ama baaca wuu iibiyeyba ad tidhaahdid labada macnoba way ku timaadaa kolkaa kelmadda baaca ah haddii majhuulee lagu yidhaa waa inaad xarafka koobaad kasrisaa ilan waa saddex xaraf oo ka labaad uu alif yahay baaca xarafka koobaad kasri ka kasraha xiganaya reeban u baaca maxaan odhanayaa markaa waa la iibiyey haddaan doonayo biica ayaan odhan jaaa maxaan odhanayaa kaasay suxeer yihiine wajii'a yowmaidin bijahannama qaala maxaan odhanayaa qaala wuu seexday haddaan doonayo inaan sheego qaala wuu seexday maxaan idha waa la seexday markaan doonayo qiila waa la seexday ama qaala wuu yidhina maxaan odhan ilan qaala iyadoo qaala ah ayaa af carabiga marna seexad ku timaada marna odhaah ku timaada kolkaa taariikhda oo kale ama siirada oo kale waa la og yahay markii nabi maxamed iyo abibakar sal allahu alayhi wasalam ay maka ka hijroodeen ay madiine ku soo socdeen ummi macbad khaymadeedii gabaygii laga tiriyey muxuu ahaa jaza allaahu rabu khayra jazaa'ihi khaliilayni qaalaa khaymatay ummi macbadin khaliilayni qaalaa maa macnaa qaalaa eeg xallaana riwaayooyinka qaar baa siirada qora laakiin riwaayada aan naqaanaa waxa weeye khaliil jaza allaahu rabu khayra jazaa'ihi khaliilayni qaalaa labada saaxiib ee seexday weeyi khaymata umi macbad labada saaxiib ee seexday allaha rabbiga u makhluuqiihi khayr ku jazeeyo ama dadka makhluuqii ee rabbigiisu khayr ku jazeeyo waxaynu doonaynaa masaladaasu inagu baraarujiyey wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo kabaaca oo kala ah munkasirun wuu kasrismaya oo kasruu qaadani biica baa la odhan warsawka sheekhu ajruumigii ajruumigii wax badan la dheeraaday ajruumigii waa la dhaliilayaa baydkan marka la arko waxaa la odhanaya oo ajruumigu muxuu ardayda ugu sheegi waaye baaca in xarafka koobaad la kasrinoo biica la odhanayo ilan ajruumigii ma sheegine sheekhu wuxuu is yidhi ma sheekhii kaa horreeyey ee ka da'da weynaabaad sabab ugu noqonaysa in isaga la dhaliilo ilan waxaa laga yaabaa ina isaga cilmigiisii uu ka faa'iidaystay sabab ha ugu noqonin dhaliil muxuu kolkaa sameeyey tasxiix buu dib u sameeyo inagu inasaxo wuxuu yidhi wahwladii qad shaaca wahwaladii qad shaaca waa cudurdaarka qad shaaca cudurdaarka uu yahayna waxa weeye war arrinkani waa arrin shaa'ica oo faafay arrinkani waa arrin la wada og yahay ajruumigu hadduu ka tegay ha loo cudurdaaro ajruumiga yaan lagu dhaliilin ardayay wahwaladii qad shaaca ereygan wahwaladii qad shaaca ihi waa cudurdaar uu sheekha ajruumiga ah sheekhu u samaynayo weeye wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo ka baaca oo kale ah munkasirun kasro ayuu qaadanayaayo wuu kasrismayaa biica ayaa la odhan wa huwa isagu alladii ka weeyaan qad shaaca faafay waa arrin faafay oo dadkoo dhani ay wada og yihiin cidna kama qarsoona buu ku yidhi wadaaka kaasi imaa mudmarun damiir inuu yahay ow mudharun iyo ismi daahira inuu yahay labadaa midun weeyi naa'ibu faacilka qaybihiisiibuu naaibu faacilku culima labuu u qaybsamaa inuu naaibu faacilku yahay ismi daahira iyo inuu naaibu faacilku yahay ismi damiir ah labadaa ayuu mid ahaan noqonaya sheekhu qayb saddexaad buu ka tegey markaa ah. qaybta saddexaad uu ka tegey waxa weeye ismi mubham ah ayuu naaibu faacilku noqdaa ma isagaa ismigii mubhamkaa ah inoo sheegayba sheekhu ismi mubham ah ayuu naaibu faacilku noqdaaye miyuu inoo sheegay ismigii mubhamka ah waa maya daahirka ayuu geliyuu ku kaaftoomay wadaaka kaasi imaa mudmarun damiir inuu yahay damiirka yaa naaibu faacil noqda afar iyo labaatan ow mudharun iyo ismi daahira inuu yahay ismi daahira yaa naaibu faacil noqda sideediisiiba haddaba ismiga daahirkii waa marfuuce calaamatu rafcihiisa ma ii sheegi kartiin ismiga daahirkii waa marfuuce calaamatu rafca yaa ii sheegaya nacam yaa calaamatu rafca ii sheegaya naaibu faacilka calaamatu rafcihiisa waa saddex mid ahaanuun saddexdaa ma xasuusantihiin waayo damaa lagu rafciyaa shan jeer wow baa lagu rafciyaa laba jeer alif baa lagu rafciyaa mar qura sideedii maynayga dhannayn eeg damadu shan jeer bay degaysay oo sawkii rafcuhu afar calaamadood lahaa maxaan saddex u siinay afarta calaamadood hubuutunuun baa ku jiray oo ficil mudaaric u gaar ah naa'ibu faacilkuna dee ficilkama yimaadee waa ismi hubuutunuun inaga saar afartii maxaa soo hadhay markaa saddex baa soo hadhay saddexda soo hadhay unbuu noqonaya wuxuu ku yidhi wadaaka kaasi imaa mudmarun damiir inuu yahay ow mudharun iyo ismi daahiri inuu yahay labadaa midun weeyi aaniihimaa kooga labaad ka labaad waa kee waa ismiga daahirka ahe ka yukramu waa la maamuusaa almubashiru bishaareeyaha oo kale wey qofku hadduu kuu bishaareeyo waa la maamuusaa soo xaqiiqa maaha qofka bishaaro kuu sheega dee waa la maamuusaa waa saxaabadii la cunaqabateeyey mad garanaysiin ee hadalka loo diiday in lala hadlaba yaa ka kacab ibnu maalik baa ka mid ahaa sow maaha ninkii u bishaareeyey muxuu siiyey war labadii dharkiisiibuu u siibay ka yukramu lmubashiru wey qofku hadduu kuu bishaareeyo dee abaal buu kugu leeyahe isku da inaad adna abaalcelin samaysid ka yukramu waa la maamuusaa almubashiru bishaareeyaha bishaareeyaha waa la maamuusaa ficilka majhuulkii waa yukramu yukramu waa ficil majhuula naa'ibu faacilkiisuna waa almubashiru almubashiru waa naaibu faacil marfuuca waana mufrad munsari ah ayuu ka socdaa ficilkuna mudaaric buu hadda halkeenna ka socdaa ama damiiru damiirka marka damiirka aynu doonayno inaynu naaibu faacil ka dhigno ama damiiru damiirka fa huwa damiirku naxwu qowlina waa hadalkeenna oo kale duciitu anaa la ii yeedhay yaa hadda halkaa naaibu faacila markaan duciitu idhaa duciitu anaa la ii yeedhay yaa naaibu faacila ta'da ayaa naaibu faacila udcaa anaa laii yeedhayaa yaa naaibu faacile udcaa markaan idhaahdo damiir mustatiroo waajib loo qariyo ana ah ilan udca waa mudaarice hamsahani waa adcuunke adcuu baa laga dhigay adcuu maxaad odhanaysaa markaa ah? udcaa baad odhanaysaa anaa laii yeedhayaa maa duciya looma yeedhin ilaa ana aniga mooye cid kale maa duciya ilaa ana duciya waa ficil maadiya oo majhuulehe away naaibu faacilkiisii waa anada haddaba sheekhu saddex tusaale oo dacaa maadada ah ka yimid buu keenay saddexda tusaale ee maadada dacaaya uu ka keenay laba ficilkaa maadiya waa duciitu iyo maa duciya labadaa wuxuu ficilka maadi laba jeer u keenay naa'ibu faacilkaa mar mutasila waa duciituda keega marna naa'ibu faacilkaa munfasila waa maa duciya ilaa ana marna ficilkaa mudaaric oo udcaa'ah naa'ibu faacilkiina mustatir buu noqday insha allahu tacala horta ayuu inoogu joogayaa aynu macnaha isa soo yaro saarno macnaha kitaabka cashirka uu noqonayo aqim jooji muqaamalfaacili faacilka meeshiisa alladii faacilka oo xudifa la xadfay mafcuulahu mafcuulkiisii jooji fii kulli maa shay kasta ku jooji lahu isaga curifa loo aqoonsaday ow masderan masderka jooji ow darfan ama darafka jooji ow majruuran ama majruurka jooji in lam tajid haddii adan helin mafcuulahu mafcuulkiisii almadkuura la sheegay wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka hunaa halkeennan ku sugan yudamu waa la daminayaa wa kasru maa kii kasrintiisa qablal akhiiri aakhirka hortii ahaaday multasamun waa la laasimayaa kaa in la kasriyo fii kulli maadin maadi oo dhan ayaa loo laasimi wa huwa isagu filmudaarici mudaarica dhexdiisa munfatixun fatxuu qaadanaya ka yudacaa oo kaleba weeyi waa loo baaqaya ama waa la sheeganaya wa ka duciya oo kaleba weeyi waa la sheegtay wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo kabaaca oo kale ah munkasirun kasruu qaadan wa huwa isagu alladii ka weeyaan qad shaaca faafay oo ciddii ka tagta la dhaliili maayo wadaaka kaa naa'ibu faacilkiihi imaa mudmarun damiir inuu yahay ow mudharun iyo ismi daahira inuu yahay labadaa mid weeye aaniihimaa kooga labaad ka yukramu waa la maamuusayaa almubashiru bishaareeyaha oo kaleba weeye ama damiiru damiirkii fa huwa damiirku naxwu qowlinaa qowlkeenna oo kale weeye duciitu anaa la ii yeedhay ad tidhi udcaa anaa la ii yeedhayaa ad tidhi maa duciya looma yeedhin ilaa ana aniga mooye cid kale insha allahu tacaala farta ayuu inoogu joogayaa su'aalaheennii ayaynu bilaabaynaa maanta waxaan u malaynayaa inaan dhinacii xalqadaha ka baydhay baabu marfuucaati alasmaa cabdirashiid hadduu joogo ha istaaga cabdirashiid alladii kaana yajlis hinaak cabdirashiid nacam cabdirashiid ma la hayaa muxiidiinow cabdirashiid ma haystaa waaye waxaa inoo qaadanaya cashirkeenna haddaba maadaaman weynay sheekh maxamuud baa inoo qaadanaya alladii kaana yajlis hina da maxamuud maxamuud yuusuf waad maqayarta makaanaka alawal nacam maxamudow waxaad samaysaa soo yaro dhowow marfuucaat lasmaa kitaabka isku yaro laabo marfuucaadka bal hadda cashirkeennaa shalay toole soo akhri dusha ka soo akhri waaya maxaa tidhi waa si wanaagsan waa inoo berri markaa haddii ilaha yidhaahdo baraan kuu daynaya bal soo macnee hal su-aal aan ku weydiiyo laba saddex tusaaleaan qorayaaye bal kafaacilkaa ii sheeg ka faacilkaa ah, un ii sheeg haddaan idhaahdo kaana muxamedun qaa'iman ereygaa muxamada iyo haddaan idhaahdo muxamedun qaa'imun ereygaa muxamada iyo haddaan idhaahdo qaama muxamedun saddexda ayaa faacila mise saddexduba waa faacil qaama muxamedun maqaamadaa faacila mise muxamedka kaana muxamedun qaa'imana muxamedku waa maxay waa ismu kaana haye muxamedun qaa'imunna waa mubtadiya khabar bal magacaaga faacil ka dhig sheekh maxmuud faacil ka dhig qaama maxmuudun isla magacaaga naayo faacil ka dhig haddana maxaa tidhi duriba maxmuudun waa sax wey duriba maxmuudun bal ficilka mudaaric ka dhig ficilka majhuulkana ay faacilka qaadanaya yudrabu maxmuud bal haddana ficilka amar ka dhig idrib miyaa tidhi ma isaga amarku majhuulma noqonayay su-aashaa malaasmaadan weydiinin amarka waxaynu isku ogeyn majhuul ma noqdo amarku majhuul ma noqdo waayo si wanaagsan sheekh maxamuud faacilka axkaamtiisa aag haddaan idhaahdo dahabuu almuslimuuna ila lmasjidi u fiirso dahabuu almuslimuuna ila lmasjidi khalad baa ku jira khaladkaasi waa maxay dahabuu almuslimuuna ila lmasjidi waa uljamaacahan ka saaraya oo maxaan odhanayaa markaa dahaba almuslimuuna ila lmasjidi haddaan ka warramo muslimiinta xagga hore aan mariyo oon idha almuslimuuna dahabuu ila lmasjidi ma sax baa isagu mise isna wowgana waan ka waa si wanaagsan haddaan idhaahdo ka waran waxaan idhi maalan dahabna albanaatu ila lmustashfa dahabna albanaatu ila lmustashfa khaladka ku jira ka waran dahabna albanaatu ila lmustashfa hablihii isbitaalkay tegeen baan idhi khaladka ku jiraa waa maxay nuunkaa ku jiraan ka saaraa maxaan idhaha markaa dahaba albanaatu ila lmustashfa may ya maxaa tidhi maxaan dahabada ku daraa taba jazaak allah khayr dahabat ilbanaatu ila lmustashfa ta'daasaa lagu daraya dahabat ilbanaatu ila lmustashfa shukran waxaan idhi qaala alcaliyaani qawlan saxiixa qaala alcaliyaani qawlan saxiixa khaladku xagguu kaga jiraa markaana qaalada alifkan oo qaaladu alifba ma qaadata miya alifka mayna qaadan qaaladu markuu ismi caadi oo daahiri ka dambeeyo qaala bay noqon haddii kale qaalata atayna daayiciin baa jirta de qaalata oo alifka way iska qaadanaysaa qaala waa la odhan karaa markii xagga dambe ay caliyaanku xagga hore maraan sax wey bal waxaad soo macnaysaa macnayn yaroo kooban cashirkeennin shalay toole soo macnee marfuucu lasmaa sabcatu naati biha asmaada rafcisan miyaa tihi sheekh asmaada la rafciyo ha waa ismi mafcuul ismi mafcuulna waa mid wax lagu sameeyo mid wax sameeyo ma aha sax marfuucul asmaai asmaada la rafciyo haye macluumat alasmaa waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi ha kala reebin asmaadeedaa la garanaya mudaaf iyo mudaafulihi wey ha kala reebin macluumat alasmaa'i sax asmaadoo la garanayo magacyadeeda sax qadhee waa sifo la soco hadda falfaacilu ismun muطlaqan qad irtafaca haye صح qablahu hurtibu waaca waqaca qablahu wey qablahudaa dambaynaysa markaa walficlu ficilkuna waqaca wuu dhacay qablahu hurti sax sax weeye haye إذا usnida Thank you. shukran bartaa iigu daa sheekh maxamuudow waxaan samaynayaa iska fadhiiso walmudmaru aan qusima ka qumtu qumna qumta qumtu qumtuma hal arday oo baydkaa dusha inooga akhriyaan doonaya walmudmaru aan welibana baxrigiisana ku dhawaaqa haye ardayga dambe walmudmaru nawcan ka bilow dusha ka akhri baxrigiisii baxrurajsiga ahaana noo ilaali welibana jazaak allahu khayr sii wad welibana sii wad welibana jazaak allahu khayran wa shukran jaziilan yaa saddexdaa bayd ee u dambeeya wal afartaa bayd ee u dambeeya yaa ii soo akhriyaya dusha nacam sheekh maxamed muxyidiin soo dhawo waad ku xigtaaye haye haye naam walmudmaru ka bilow qumtunna qumtunna qumtum qaamuu waqumna naxwi sumtum caaman qaamuu waqumna jazaak allah khayr haya muxidiin nacam kitaabka isku yar laab kitaabka dhulka yaalahaa si wanaagsan waqasamuuhu waqasamuuhu ka qaad ya waaye ka bilow والمضمرة عشر وعشر مع صح والمضمرة عشر وعشر مع فقلت قلنا قلت بحرك النور وافشي بحرك يا شيخ بحر رجزي ما مستفعيل مستفعيل مستفعيل هاي هاي والبقرة عشرة والصناع فقلت ثم قلت كنتما ثم قلت قام قام قام قام قام waaye iska soo xifdi muxidiinow nacam waaye hal mar ku celi haye horta halkaa khalad yar baa ku jira haye qumta horta marka hore qumta qumti نعم نعم استاذ نعم والمنمر اثنا عشر والمنمر اثنا عشر والمنمر اثنا عشر والمنمر اثنا عشر قسم Oui. اسبوع ثانية عشرة قسم كقندق كقندق من قندق في قندق. مي والمضمر 12 مع قسم كقمت كقمت قلنا قمت قمت قمتنا قمتنا قمتم قام قام قام قاموا قمنا نحن آمن وهذه ضمائر متصلة مثلها الضمائر المنفصلة sax sii wad hal bayd baa kaa dhiman hal bayd baa kaa dhiman لم يقم إلا أنا وأنتم وخير ذين بالقياس يعلم جزاك الله خير شكرا جزيلا شيخ أحمد صاحب النظارة نعم شيخ أحمد haye xifdigii ma jira soo maaha waa khayr insha allah waa caadi wey waa berri insha allah eh, halkaasuu inoogu joogayaa maanta su-aalaheedi washukran jaziila Thank you.